alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsala allahu wslama wbaaraka calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacdu waxaynu kusoo jiray kitaabkii khud caqiidataka min alkitaabi wasunnati asaxiixati oo iska lahaa moxamed jamiil zaynu waxaynu soo qaadanay darsigii koowaad iyo darsigii labaad ayaynu soo qaadannay darsigana waa kii saddexaad oo ka mid ah kitaabkaas wuxuu ka bilaabanayaa anwaacu tawxiidi wa fawaa'iduhu towxiidka qaybihiisa anwaacu tawxiidi towxiidka qaybihiisa iyo wa fawaa'iduhu tawxiidka faa'iidooyinka laga helayo labadaa qodob buu ka hadlaya towxiidku maaqo u qaybsama iyo maaqo faa'iido uu leeyihi waxaa muhima in la fahmo markaan leenahay towxiid baa qaybsama macnaheedu maaha ilaahyo qaybsan baa jiroo xaq ah ilaahyo waa keligii erayga atawxiidna waxa weeye waa keliyeelid ilaahay baa la keli yeelaya waa yahay keliyeelid hadday tahay maxaa ilaahay loo keli yeelayaa saddex shay baa loo keli yeelayaa qaybta laguu sheegayana waa taas saddex shay ayaa ilaahay loo keli yeelaya anwaacu tawxiidka lagu sheegayana waa mid ah su-aal limaadaa maxay buu arsala usoo diray allaahu alle arrusula rususha muxuu ilaahay u soo dira ilaahay rusushiisa muxuu usoo dirsaday jawaab arsala wuxuu u soo diray hum ayaga ilaahay lidacwati yeedhi dadka ay ugu yeedhaan ilaa cibaadatihi ilaahay caabuditaankiisa inay ilaahay caabudaan wa nafyi shirki iyo la wadaajin diididdeed canhu ilaahi in cid wax la wadaagta laga anfiyo la yidhahda ilaahi cidna wax lama wadaagto qaala tacaalaa ilaah wuxuu yidhi sarreeye walaqad bacahnaa waan soo dirnay fii kulli ummatin ummad dhammaanteed dhexdeed waxaan ka soo dirnay rasuulan rasuul ummad walba oo jirta ilaahay rasuul buu usoo dira rasuushaasi marka waxay dadka ku lahaayeen rasuul walba wuxuu dadka ku lahaa anicbuduu caabuda allaaha ilaahay caabuda wajtanibuu ka dheeraada addaaquuta waxyaalaha asnaamta ahoo ilaahay sokodiisa la caabudo ka dheeraada sidaas ayuunu odhan jiray rasuul walba waa caabuditaan ilaahay la caabudayo iyo ilaahay oon shirki loo samaynaynin marka la leeyahay anicbudullaaha ilaahay caabuda waxay la macno tahay ila allaahu way la macno tahay wajtanibu daaquuta waxyaalaha ilaahay sukadii la caabudo ka fogaada marka la leeyahayna laa ilaaha bay la macnota marka laa ilaaha ila allah ila allah waxaa la macno an icbudullaaha laa ilaahna waxaa la macno ah wajtanibu daaquut ayaa la macno ah daaquudkuna waa wax kasta oo ilaahay sukadii la caabudo mala fahmo qodobkaa wax kasta oo ilaahay sukadii dadku ay caabudaan oo ilaah ka dhigtaan waxaasaa daaquud loo yaqaanaa adaaquutu daaquudku ashaydaanu shaydaan weeye addaaci ee dadka ugu yeedhaya ilaa cibaadati ghayrillaahi ilaahi cid aan ahayn caabuditaankiisa eraygana daaquuda yaa fasiraya tolow yaad u malaynaysaan sheekha kitaabka iska leh yuu horay usoo fasiray nusugkiisoo ma soo fasirin siduu nusugkii usoo fasiray buu haddana wuxuu rabaa addaaquut maxaa la yidhaahdaa isagaa fasiray waa ashaydaanu shaydaan addaacii dadka ugu yeeraya shaydaan dadka ugu yeeraya muxuu ugu yeeraya ilaa cibaadati ghayrillaahi alla cidaan ahayn in la caabudo jinka malaa'igta rususha asnaamta dhagaxda in la caabudu dadka ugu yeeraya oy dadku gaaloobaan ambiyada ilaahayna taasay diidantaho waxay leeyihiin an icbud llaha wajtanib daaquut war ilaahay keliga caabuda shaydaankana ha caabudininoo ka fogaada ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku sheegay marka qiyaamada la yimaado inuu bani aadamka la hadli doono alam cahd ilaykum yaa bani aadama anlaa tacbudu shaydaana soo ballan idinkuma gelin oo idinkuma odran shaydaan ha caabudinina ballankaasa ilahay inaa galay inaynan shaydaan caabudin sixirka iyo shaydaanka iyo balaayada iyo falka iyo inaan ka fogaano ilahay keligiina caabudno addoomana asaga u noqon wa qaala sala allahu alayhi wasalama rasuulka ilaahay wuxuu yidhi walambiyaa'u nebiyada ilaahi kulligood ikhwatun walaalo weeye xaggee walaalo ka yihiin diinta ilahay ba walaalo ku yihiin wa diinuhum diintooduna waaxidun waa keli waa hal keli diinta isla haystaan maxaa laga wadaa ilaahay nebiyaashiisa diintu ay ka midaysan yihiin waa towxiidka ilaahay keligii in la caabudo ka midaysan yihiin muttafaqun calayhi xadiidkan waa la isku waafaqay xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey oo ina tusinayaa nebiyada ilaahay inay walaalo yihiin maxay ku walaaloobeen diinta islaamka diintay ku walaaloobeen inay hal diin tahaye diimo kala duwan oo tawxiid aysan haysan xadiidku taasuu ina tusiyey aynaguna dadka muslimkaahi kulligood waa walaalo maxay walaalo ku yihiin diinta islaamkay ku walaaloobeen qofka jinayska ah oo muslimka ah waa walaalka ingiriiskan joogo oo muslimka ah waa walaalka south africa kan joogo waa walaalkaa muslima ah. midabkiinu ha kala duwanaado luqadiinu ha kala duwanaato ma la fahmo qodobkaa maxaa isku keen xerayo idin walaaleeyey ma aabbiya hooya maya diinta islaamka aad ku walaalowtay diinta islaamka ayaa walaalowey aayadduna maxay caddaysay rususha ilaahay oo dhan kulligood waxay ka midaysnaayeen an icbudullaha wajtanibu daaquut nebi walba lasoo dira ummadda saasuu ku lahaa an icbudullaaha ilaahay keliga caabuda aayaddii iyo xadiidkii jawaabtoodii labadaa waan haydha su-aashu maxay ahayd limaadaa maxaybu arsala allaahu alla usoo diray alrusula rususha ilaahay rususha muxuu usoo dirsaday jawaabtiina waxay noqotay arsala wuxuu usoo diray hum ayaga lidacwati yeerid dadka ay u yeeraan maxay ugu yeerayaan ilaa cibaadatihi ilaahay caabuditaankiisa ilahay keligii in la caabudo wa nafyi shirki la wadaajin in laga anfiyo loo diido canhu xaggiisa oo la yidhahdo ilahay cidna wax lama leh cidi wax lama wadaagto qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walaqad bacanaa waan dirnay fii kulli ummatin ummad walba dhexdeed rasuulan rasuul baan u dir rasuulkaasna waxaan la dirnay an icbudullaaha ilaahay caabudo wejtanibuu ka dheeraada addaaquuta shaydaanka la caabudayo addaaquutu waxaa weeye ashaydaanu shaydaan addaacii dadka ugu yeeraya ilaa cibaadati cibaadatiillaahi ilaahay cibaadadiisa ilaa cibaadati hayrillaahi alla cidaan aan hayn caabuditaankeeda wa qaala sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi wal ambiyaa'u nebiyadu ikhwatun waa walaalo maxay ku walaaloobeen baan nidhi diinta islaamka wa diinuhum diintooduna waaxidun waa hal xabo hal diin bay wada haystaan oo waa maxay diinta ka wada dhexaysaa waa tawxiidkaas muttafaqun calayh su-aasha toddobaad maa huwa tawxiid rabbi towxiidu rabbi maxaa weeye tawxiid rubiya loola jeedaayo ilaahay keliyeelidiisa maxaa laga wadaa rabbi see loo keliyeelaya jawaab towxiiduhu ilaahay u keliyeelidiisa weeye biafcaalihi ilaahay afcaashiisa iyo waxa uu samaynayo loo kala yeelo wax kasta uu sameeyo keligii baa iskale kal khalqi sida abuurkoo kale yaa wax abuura allah inaga yaa ina abuuray ilahay baa ina abuuray macalinna kuma samayn karo hooyana kuma abuuri karto aabbana kuma abuuri karo ilaahay baa ina abuuray haadaa khalqullaahi ilaahay baa le kani waa khalqiga alle waa abuurka alle isuu waxuu abuuray makhluuqiisa fa aruunii maadaa khalaqa aladiina itusa kuwa alla ka sokeeya waxay abuurteen ayagu waxba ma abuuran karaan marka ilaahay waxaan u kala yeelaynaa biafcaalihi afcaashiisa abuurka uu ina abuur sida kal khalqi iyo watadbiiri maamulka tadbiirku waa maxay waa maamulka adduunkan yaa maamula allah cirka yaa sameeyey ilaahay ha la sameeya yaa maamula allah dhulka yaa abuuray allah yaa maamulkiisa le ilaahay baa maamula iyo wagayrihimaa labadaa waxaan ahayn qaala allaahu alla wuxuu yidhi tacaalaa sarreeye alxamdu mahad lilaahi allay u sugnaatay mahad iyo ammaan idaylkeed allah iskale kulligeed allihii rabbialcaalamiina caalamiinta rabbigooda ahaayoo asagu abuurtay maamulkoodana lahaa wa qaala sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi anta adugu ilaahay buu ka hadlayaa la hadlayaa rabu samaawaati samaawaadka allihii iska lahaaba tayo walardi dhulka dhulalka iyo cirarkaba allah iskale muttafaqun caleyhi xadiidkan waa la isku waafaqay tawxiidka qaybihiisa waxaa ka mid ah tawxiid rububiya tawxiid rabbi wa tawxiid rububiya tawxiid rububiya wey tawxiid rububiya maxaa weeye tawxiiduhu ilaahay u keliyeelidiisa biafcaalihi afcaashiisa loo kala yeelo afcaal waa maa ficil waa maxay waa wax la sameeyo kal khalqi sida abuurka oo kale ilahay keligii baa wax abuuraad leedahay cid kaloo wax abuuri karta lama arko watadbiiri maamulka koonka oo dhan adduunka oo dhan iyo aakharaba maamulkeeda ilaahay baa iskale iyo wakayrihimaa intaa waxaan ahayn labadooda labadooda waxaan ahayn qaala allahu alla wuxuu yidhi tacaala sarreeya alxamdu mahad lilaahi allay u sugnaata mahad ilaahay baa iskale allihii rabbi alcaalamiina caalamiin caalam waxa la yidhahdaa wix ilahay ka soo o dhan allihii rabbiga uu ahayo iska lahaa wa qaala sala allahu calayhi wasalam rasuulka alle wuxuu yidhi anta adugu allow ilaahay buu baryayaa rabu samaawaati cirarka allihii iska lahaayoo abuurtay baa taha iyo wal ardi dhulalka muttafaqun calayh su-aasha sideedaad maa huwa tawxiidu lilaah ilaah keli waa maxay waa maxay waa tawxiid luluuhiyo cibaadadii ilaah in loo kala yeela jawaab huwa asagu tawxiid lilaahiya ifraaduhu ilaahay in loo keli yeelo weeye bilcibaadati cibaadada waa wax inaga inaga imaanaya tii hore waxay ahayd ilaahay xaggii wax ka yimidoo abuurka allah wax abuurtay ma la fahmo ilaahay baad waxaad u keli yeelaysaa tawxiiduhu biafcaalihi wuxuu asagu samaynayaan u keli yeelaynaa tan marka waxaa weeye ifraaduhu ilaahay inaan u keli yeelo bilcibaadati cibaadada yaad caabudaysaa allah soo ma tukatid yaad u tukataa macallinkaa u tukataa imamse ilaah ilahay baa salaada kugu leh oo soonka ilahay baa kugu leh oo xijaabka allah kugu leh oo ku yidhi xijaabo gabar haddaad tahay oo zakada allah kugu leh marka waa tawxiidu ifraaduhu ilaahay in loo kala yeelo bilcibaadati cibaadada keligii baad caabudaysaa sida ka ducaa'i baryadoo kale yaad baryaysaa ilahay baad baryaysaa ilaahu dembigayga dhaaf ilaahu wax isii khayr qaba ilaahu diinta ii fududee ilaahu kitaabka ifahansii yaad baryin allah macalinku markuu tago haddaad tirahda macalino waa ku baryahaya kitaabka ii fudude macalino kitaabka ifahansii macalinkiina waa maqanyaho kaaba tegi maba ku maqlayo ciddaad baryaysa tegba gurigiisii u aaday meelahaasu aaday marka macnaheedu waa maxay barye allah iska leh cibaadada qof bani aadama ma la baryi karaa yaa waa la baryi karaa hadduu wax wax qof baahan aad tahay isna uu ku awoodo miskiin tuugsanaya hadduu inoo soo galayo walaalayaalow caawiya gaajaa naftu iga baxaysaa ma waxaan leenahay gaal baata maadaamaad annaga na bariday maya waa waxaan u awoon waxa laga hadlaya waxa weeye wax ilaahay mooye cid kale aysan kuu awoodin oo aysan bixin karin inaad bani aadamkii weydiisatid tan gaalnimadah waa taas marka ka ducaay sida baryadoo kale ilaahay baad baryaysaa wadabxi iyo gawrac oo kale markaad wax gawracaysid bisinka allaad wax ku gawracin bismi illaah allah iskale waa cibaado wanadri daalku waa reeban yahay wanadri iyo nadarka nadarku waa maxay waa shardi aad gelayso ilaahu haddaad i caafiso waxa igu ballanah inaan laba maalmood soomo ilaahu haddaad waxaas qur-aanka ii fududayso kitaabka ii fududayso waxaa igu ballana inaan wax sadaqaysto nacnacadada u qaybiyo tusaale ahaan haddaad tidhaahda ilaahu ballan waxaa igu ah xanuunkaan ihaya haddaad iga caafisid waxaa weeyaan inaan waxa weeyaan miskiin xajisiiyo ama miskiin aan wax u taro waa nader baa la yidhahda luqada carabiga ma la fahmo ballan la galaya weeye shardi ilaahu saasaa igu ballanah marka qaala allaahu alla wuxuu yidhi tacaalaa sarreeye wa ilaahukum ilaahiinnu ilaahun macbuud weeye waaxidun oo keli ah wa ilaahukum ilaahiinnu ilaahun ilaah weeye waaxidun oo keli ah hal ilaah baynu leenaha oo aynu caabudna ma la fahmi ma lihin dhowr ilaah ilaah keliyaynu leenaha laa ilaaha ilaah macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa asaga maahan keligii unbaa xaq ah wax allaala waxaa ka soo haray dadkan haddaan ku dhex nool lahay kiristaanka ciisay caabudaa nebi ciise soo saas maa sax maa waa khaldan yihiin inagu ilah keliyan caabudnaa ilah keliyan la caabudaana sax huwa alle alraxmaanu allaha raxmaanka ahoo naxariistiisu khalqigoo dhan ay kala gaartay weeye alraxiimu allaha naxariistiisu khalqiga ay iyaduna gaartay oo laakiin mu'miniinta gooni ugu naxariisanaya weeyaan suuratulbaqara weeye aayadda boqol iyo lixdan iyo saddexaad wa ilaahukum ilaahun waaxidu laa ilaha illa huwa araxmaan raxiim wa qaala sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi falyakun ha ahaado awala maa shaykan ugu horreeya oo tadcuuhum gaalada aad ugu yeeraysid ilayhi xaggiisa shahaadatu an laa ilaaha macbuud lagu xaq lagu caabudaa inuusan jirin oo la qira ha noqoto ila allaahu alla maahan ilaahay keligiibaa baa xaq ah intaa dadka ugu yeer muttafaqun calayh wa fii riwaayatin riwaayad kalaa waxay ahayd oo lilbukhaariyi bukhaari u sugnaatay macnaha muttafaqun calayh tii hore bukhaari iyo muslim baa wada wariyey tan dambana bukhaari keliya askale wa fii riwaayatin riwaayad kalaa waxay ahayd oo lilbukhaariyi bukhaari u sugnaatay ilaa an yuwaxiduu inay keli yeelaan ugu yeer allaaha alle ilaahay keligii inay caabudaan oo ilaahay keli yeelaan oo cibaadada u kali yeelaan oo rabbinimada u kali yeelaan ugu yeer weeye qaybtan labaad tawxiidku saddex buu u qaybsamaya oo qaybta hore tawxiid rububiyu ahaa waana maxay tawxiid rubiy haddii lagu yidhaahdo tawxiiduhu biafcaalihi ilaahay afcaashiisa in loo keli yeelo weeye marka waa keli yeelid ilahay maxay u keli yeelaysaa afcaashiisa wax walba u abuurtay asagaa iska leh qaybta labaadna waxa weeye tawxiid alcubuudiya ama towxiid lilaahiya oo macnaheed waa maxay ilaahigii ina abuurtay cibaadadiisa inaan u kala yeelno inaan cidna la wadaajin ee maaha inaan ilaahya qaybinayno qaybta saddexaadna waan arki doonaa insha allahu tacaala marka qaybta koobaad waa sheegnay qaybta labaadna waa ifraaduhu huwa ifraaduhu waa ilaahay u kala yeelidiisa bilcibaadati cibaadada loo kala yeelo ka ducaayo sida baryada wadabxi gowraca wanadri shardiga la xeeranaya ballanka qaala lahu tacala alla wuxuu yidhi wa ilaahukum ilaahiinu ilaahun ilaah weeye waaxidun oo keli ah laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa asaga maahane a ilaa huwa asaga maahane alraxmaanu alraxiimu huwa alle baad usoo qadanaysaa alle alraxmaanu allaha naxariista guud naxariista weeye alraxiimu naxariista gaar ahaaneedna naxariisto mu'miniinta gooni ugu naxariista wa qaala sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi falyakun ha ahaato mucaad ibnu jabal buu nebigu la hadlayay awala maa shaykan ugu horreeyo tadcuuhum gaalada aad ugu yeeraysid ilayhi xaggiisa shahaadatu an laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa inuusan jirin oo la qiro weeye ila allahu alla maahan muttafaqun calayh wa fii riwaayatin riwaayad kale waxaydu lilbukhaariyi bukhaari u waxaa dadka ugu yeertaa ilaa an yuwaxiduu inay keli yeelaan allah alle ilahay keligii inay caabudaan su-aasha sagaalaad maa huwa tawxiidu sifaati اllahi wa asmaa'ihi maa huwa muxuu yahay tawxiidu sifaati illaahi ilaahay tilmaamihiisa oo loo keli yeelo iyo wa asmaa'ihi magacyaashiisa sifaat waa tilmaan magacna waa magac ilaahay magacyaashiisa iyo magacyada uu leeyahay in loo keli yeelon cidna loogu darin sifaadka iyo tilmaamaha uu leeyahayna keligii looga looga dhigo jawaab huwa asagu ihbaatu maa shay in la suga weeye ibaatu maa shay sugiddi weeye ihbaatu maa shay sugiddi weeye wasafa uu ku tilmaamay allaahu alle bihi shaygaba nafsahu naftiisa fii kitaabihi kitaabkiisa qur-aanka dhexdiisa oo wasafahu ama uu ku tilmaamay hu alle waxaa ku tilmaamay tilmaantaa rasuuluhu ilaahay rasuulkiisa fii axaadiidihi axaadiistiisa dhexdeeda asaxiixati ee saxda ah cala xaqiiqa ahaan buuna ugu tilmaamo tilmaantan ilaahay baa iskale xaqiiq ahaan bilaa ta'wiilin aynagoon leexinaynin oo ta'wiilkan kii tafsiirkaa ah maanta loolama jeeda bilaa ta'wiilin aynagoon sifadan macnaheedii ka leexinaynin walaa tafwiidin xaqiiqadeediina inagoon bandhi macnaheedana inagoon bandhigaynin xaqiiqadeeda allah garanaya laakiin macno ahaan inagu macnaheeda waa garan karnaa walaa tamhiilin aynagoon u ekaysiin ilaahay makhluuqiisa walaa tacdiilin aynagoon diidin oo aanan odhan ilaahay tilmaantaas ma leh ma diidayna waa ogolayna tilmaanta ilahay waa kal kalistiwaa'i sida sarraynta ilaahay uu makhluuqiisa ka sarreeyo makhluuqoo dhan uu ka sarreeya ilaahay iyo wanuzuuli soo degitaanka ilaahay uu makhluuqiisa usoo dego oo hameenkii intuu usoo dhawaado uu leeyahy waryaa waxay weydiisanayaan wax siiya iyo weliyadii gacanta ilaahay gacan buu sheegta siday tahay ma naqaana inagu mana u ekaysiinayna teeda iyo wakayrihaa intaa lasoo sheegay waxaan ahayn oo mimaa kii ka mida ah sifooyinkii yaliiqu u cunnaba oo munaasab u ah bikamaalihi ilaahay dhammaystirankiisa qaala allaahu alla wuxuu yidhi tacaalaa sarreeye laysa ka milihi laysa ma ahan ka milihi ilaahay oo kale shay waxna wax ilaahay la midu ma jiraan wa huwa alla assamiicu allaha maqalka badan weeyaanoo wax walba oo lagu hadlo ilaahay wuu maqla albasiiru ilaahiga aragtida dheer weeyaanoo wax walbana ilaahay wuu arkaayo waxba kama qarsoona suuratu shuura aayadda koob iyo tobnaad weeye wa qaala sala allahu calayhi wasalama rasuulku wuxuu yidhi yanzilu wuu soo degayaa allaahu alle fii kulli leylatin hameen walba ilaa samaa'i dunyaa samaa cirkaan dhow ayuu ilaahay usoo degaa rawaahu muslimun muslim ayaa wariyey kayfiyadee iyo qaabku usoo degana ma naqaan inagu yanzilu wuu soo degayaa bisheekhaa fasiraya maxamed jamiil maaqa jeer bu wax soo fasira aan soo mar mar nusukiibuu soo fasira marna u daaquuta daaquudku soo fasiray haddana waatana wuxuu fasirayaa yanzilu yanzilu ilaahay wuu soo degayaa nusuulan soo degid yaliiqu u cuntanta bijalaalihi weynankiisa laa yushbihu ma shabaha ilaahay axaddan qof oo min makhluuqaatihi waxyaaluhu abuurtay ka mida ah ilahay ma shabahu qaybtaana waxay ka hadlaysaa waxaa loo yaqaanaa tawxiid alasmaa'i waasifaat tawxiid alasmaa'i waasifaati oo saada ah. tawxiid alasmaa waa maxay ilaahay magacyadiisaan u keli yeelaynaa cid ilaahay magaciisa la wadaagi karta ma leh wasifaatina waa maxay tilmaamaha ilaahay uu leeyahay ayaan ilaahay u kala yeelaynaa muxuu noqonayaa marka tawxiid ulasmaa wasifaat haddii lagu weydiye wuxuu noqon ihbaatu maa wasafa allaahu bihi nafsahu fii kitaabihi oo wasafahu rasuuluhu fii axaadiidihi asaxiixati cala alxaqiiqati bilaa ta'wiilin walaa tafwiidin walaa tamhiilin walaa tactiilin macnaheedu marka muxuu noqonayaa ihbaatu maa shay sugiddi weeye shay baa la sugayaa yaa loo sugayaa wasafa allaahu alla uu ku tilmaamay bihi shaygaas nafsahu naftiisa asagaa isku tilmaamay xaggee fii kitaabihi kitaabkiisa kitaabkee weeye waa qur-aanka kitaabka qur-aanka ow wasafahu ilaahay waxaa ku tilmaamay arrinkaas rasuuluhu rasuulkiisa moxameda sal alla aleyh wasalam fii axaadiidihi axaadiidtiisuuna ugu tilmaamay asaxiixati ee saxiixda ah oo rasuulka xadiid saxiixa wuxuu yidhi ilahay baa tilmaantaan leh cala alxaqiiqati xaqiiqa ahaan buuna ugu tilmaamo ilahay uu leeyahay bilaa ta'wiilin ta'wiil maxaan ku macnayna leexin ayadoon la leexinaynin bilaa ta'wiilin leexin la'aan ilaahay macnihii uu tilmaantu asagu isku sheegay macnaheedii inagu ka leexin mayno walaa tafwiidin bandhigid la'aan bandhigid waa maxay ereygan macnihiisa inaad tidhahdo waa bandhigayaadoo anugu ma aqaan macnihiisa meeshaada joog jugjuug meeshaada joog ma garanaya inaad tidhahdo macnad macaanidan waa la yaqaana waa luqa carabiya waa garanaynaa baan leenaha laakiin xaqiiqadeeda ilaahay unbaa garanaya subxaana wa tacaala inagu laakiin ereygaan macnihiisa waa fahmi karnaa keyfiyadaynaan garanay inagu macnaha keyfiyada ayayna garanayne macnaheeda waa garan karnaa keyfiyadu waa maxay qaabkeeda walaa tamhiilin iyo maali la-aan maalid waa maxay inaad tidhahda iyo hebel baa isku mida ah, lama ogola waa xaaraam waa gaalnimo walaa tacdiilin iyo diidin la-aan inagoon diidaynin oo aan odhanayno ilahay waxba ma maqlo ma odhanayno ma diidayna sifooyinka ilaahay maala qofka hadduu yidhahdo haddii la yidhahdo wahuwa asamiicu ilahay waxbuu maqlaa alcaliimu albasiiru waxbuu og yahdo waxbuu arkaa waad tidhaha maya ilahay wax ma maqlo waxma arko waxma oga waa khalad wey arrinkaas lama ogola waa hagaag kalistiwaa'i sida sarrayntoo kale alraxmaanu cala alcarshi istawaa soo qur-aankumaad arag sarraynta ilaahay uu carshigiisa ka sarreeyo o kale see uga sarreeyaa maba naqaanba istiwaha waa la yaqaanaa waa maxay waa sarrayn alirtifaac waa sarrayn ilahay makhluuq o dhan waa ka sarreeya waana sharaf wanuzuuli soo degitaanka oo nebigaa wuxuu sheegay sal alla alay wasalam hameenka gelinkiisa dambe <coughs> alxamdulilah hameenka gelinkiisa dambe ilaahay inuu inta soo dego khalqigiisa usoo dhowaado uu yidhahda yaa i baryayo aan ajiiba yaa wax i weydiisanaya on wax siiya sidee usoo degaa ma naqaan inagu su-aasha in la isweydiiyana waa khala ka nuzuuli iyo weliyadii gacanta ilaahay gacan buu leeyahay laakiin gacanteenna shabahda iyo mid u eg midna ma teenuna waa mid makhluuq tan ilaahina waa mid khaaliq qofkii yidhaahda ilaahay gacantiisa iyo tan makhluuqu waa isku midna waa gaal ilaahay gacan buu leeyahy lakiin ma naqaa siday tahay qur-aankuna ku sheeg iyo wakayrihaa tilmaamaha waxaan ahayn oo tilmaamo badan badanoo ilaahay u leeyahay oo mimaa kii ka mid a yaliiqu u cunama bikamaalihi ilaahay ka dhammaystirankiisa ilaahay soo degitaankiisu waa soo degitaan asaga u munaasaba ah. kan makhluuqo kale ma aha gacantiisu waa mid asaga u munaasaba ah. kan makhluuqo kale ma aha sarraynta uu sarreeya waa mid asaga munaasaba u dhiganta kan makhluuqo kalena ma aha qaala allahu tacala alla wuxuu yidhi laysa ma aha ka midlihi ilaahay oo kale shay-un shayna shay ilaahay la midi ma jiro ma la soo helayo waa la nafiyey marka ilaahay wax la midu inaysa jirin wa huwa alla asamiicu allaha maqalka badan weeye waxbuu maqlaa laakiin maqalkeenna iyo kan ilahay shuqul iskuma leh keenna waa mid maskiin oo daciif oo makhluuq uu leeyahay kan ilaahina waa mid khaaliqoo wax walba uu maqlaa albasiiru ilaahiga wax walba arka weeye inagu waxbaan aragnaa laakiin araggeennu waa arag qaasiroo gaaban ilaahina wax walba wuu arkaa isma shabahan marka shuqula iskuma leh suuratu shuura wa qaala sala allahu alayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi yanzil llaahu ilaahay wuu soo degaa fii kulli leylatin hameen walba ilaa samaa'i dunyaa cirkaan dhow ayuu usoo degaa siduu usoo dega ma naqaan keefiyadeeda laakiin inagu macnaahaan waa sugaynaa ilahay wuu soo degaa baan leenahay see usoo degaa ma naqaan rawaahu muslim yanzilu macnaheedu waxa weye yanzilu wuu soo degayaa nuzuulan soo degid yaliiqu u cuntanta bijalaalihi ilaahay weynankiisa laa yushbihu ilaahay ma shabaho axaddan qof oo min makhluuqaatihi makhluuqaadkiisa ka mid ah qof makhluuqaadkiisa ka mid ah, ilahay ma shabaho wallahu aclam sala allah ala nabi